wbni اlbni wاlأb wayasquط walad اlabi bhaؤulaaءi الثalaaثة wbاlأkhi min alabi wاlأm halkan sheekhu wuxuu ku tilmaamayaa baabkii loo yaqaanay xajbiga xajbu xirmaanka xajbigu sidiisaba waa kan waa laba qaybood xajbun bishaks iyo xajbun biwasf alxajbu bilwasfi maxaynu nidhi waa in qofka sifo maanica ah oo u diideysa irhigii laga helo sifaadkii irhiga diinaya diidayana maxay ahaayeen alriqu wاlqatlu wakhtilaafu اdiin inuu addoon yahay qofka iyo inuu isagu maydka dilay iyo inay kala diin yihiin yani midna muslim yahay midna gaal yahay kuwaasi cid walba de way u yaallaan alxajbu bishaks qof in qofka lagu xijaabo ayaa iyadana ay laba usii kala saaraanoo xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan in qofkii lagu yareeyo iyo in la eriyo oo gebigiisaba laga saaro dhaxalkii kaa nuqsaantii isaguna cid walba de wuu ku yimaadaa oo cid kastaba lagu soo waxa wey wixii lala dhaxlaba de waa ku yaraanaya xajbu nuqsaankaasi isaguna cid walba uu ku iman karaa laakiin kii xajbu xirmaanka ahaabaa halkan lagaga hadlaya in qofkii dhaxalkiiba laga saaro sheekhu markaa dee si markaa qubano ah ayuu usii daayayoo laga yaabo qofku inuu yidhaahdo de waxaan maxaa lagu kala garanaya lakiin bal waxaynu isku day inaynu yar qaacidayno inagoon aada ugu talax tegaynoo de kutubtii faraaidka aan waxa weeyaan wixii ay iyagu gaarka ulahaayeen khaasiyadooda ahaa aan waxa weeye aan inagu halkan gelaynin kutubtii faraaidkii wax u reebayna haddana laakiin bal waynu soo yardhoweyn watasqutu ljadaatu buu yidhi ayeeyooyinkii way dhacaan oo dhaxalkaba waa laga saaraa oo yaa ka saara bilummi hooyaday ku dhacaan hooyada dhaxalka ka saarta haddii hooye la helo ayeeyo waxba male markii hooye la waayo ayuunbay ayeydu wixii ay hooyadu qaadan lahayd wixii ugu yaraa wixii ay qaadan lahayd oo dhan maaha intii yarayd hooyadu ama ulus bay qaadataa ama sudus intii yaraydoo suduska ah iyuunba ayadu usoo joogsataa dee haddii hooyadii qaadatay iyadii markaa waxba uma yaallaan walajdaadu awowyaashiina way dhacaanoo bilabi iyana aabbahay ku dhacaan oo awowgu sidiisaba waa awowgii xagga aabe awowgii xagga hooye dhaxalka ma laha soo gala isagu kii xagga aabbana wuxuu dhaxlaa waa wixii aabbuhu qaadan lahaa dee haddii aabbihii joogo isagii waxba uma yaallaa we wayasquطu waxaa dhaca waladulummi waladulum waladulum maxaa la ydhaha baynu nihi waladulumku muxuuha waa walaalihii xagga hooyo waladulum maxaa loo leeyahay waladulum waxaa la doonayaa in raggi iyo dumarkiiba ay soo wada galaan oo iyagu waa isku mid raggooda iyo dumarkooda walaalkii xagga hooyo iyo walaashii xagga hooyo waa isku xukunuun waxba kuma kala duwana sidaa daraaddeed iyaga akhli um iyo ukhtali um waxba lama yidhaaye waladul um um baa la yidhaahda maadaama raggoodiiyo dumarkii ay isku mid yihiin waladul umkii markaa wuu dhacaayo maca arbacatin afar haddii uu la joogo wuu iska dhaca dhaxalkii waxba markaa isaguna kuma yeesho alwaladi haddii walad joogo walad haddii la yidhi walad waa faracii meyidka ama labha ha noqdo ama dhidig ha noqdee hablihii baa xijaabay hablihii meydku dhalay iyaa xijaabay qof kale ma xijaabaan hablo keliya waxay xijaabaan alikhwa lium cid kale oo habluhu ay xijaabaan ma jiro hablaha markaa xaggooda inamadiina way xijaabayeen waxaan ujeedaa hablaha meydku u dhalay hablaha uu meydku dhalay hablaha agooya hablaha uu meydku dhalay waxay xijaabaan oo keliya walaalihii xagga hooyo rag iyo dumarba wa waladilibni sidoo kale waladulibnigii meydka caruurtiisii kuwii ay inamadiisu kuwii ay sii dhaleen rag iyo dumarba iyaguna way xijaabayaan ikhwadii lium walabi aabbii hadday la joogaanna way dhacayaan aabuhuna wuu xijaabaya waljaddi awowgii hadday la joogaanna way dhacayaan awowguna wuu xijaabay afartaasiba iyagana way xijaabaan laakiin walaalahoodii kale kuwii xagga aabbii xag hooyo iyo kuwii xag aabbo iyaga waxba uma dhimaan wayasbuط waxaa dhaca waladulabi waladulabki waladulab haddii la yidhi maxaa soo gelaya akh liab iyo iyo ukhta liab iyo iyaguna halkaas soo geli walaalkii xagga aabbo meydka ay walaalaha ka ahaayeen iyo gabadhii ay meydka xagga aabbo ka walaala ahaayeen cafwan wayasquطu waladulabi wاlummi walummi ba halkan la socota wayasquطu waxaa dhaca waladulabi wاlummi caruurtii aabbiyo hooya dhaleen oo maxay noqonayaan waa shaqiiqadii waa raggii ashiqada ahaa iyo dumarkii shaqaa'iqda ahaa rag iyo dumarba wixii shaqiiq maydka la ahaa iyaguna way dhacaan maca halaaa saddex hadday la joogaan alibn inankii meydku dhalay wabni libni iyo meydka inankiisu inankii uu sii dhalay iyo wal abi aabbihi hadday la joogaan saddexdaa hadday la joogaan iyaguna dhaxalka ma soo galaan wayasqudu waxaa kaloo dhaca waladul abi caruurtii aabbo oo walaalihii xagga aabba ah rag iyo dumarba iyaguna bihaaulaai alaaa isla saddexdaas ayaa rida ibnigii iyo ibnulibnigii iyo aabbihii wa bilakhi min alabi walumi waxaa kaloo rida walaalkii shaqiiqa ahaa iyo iyaga rida halkaa ayuu sheekhu xajbigii ku ishaaray sideedaba meydka dadkan dhaxlaya waa cid uu dhalay iyo cid dhashay iyo cid la dhalatay ama asalkiisii la dhalatay usuushiisii ciddii uu dhalay jihatul bunuwa baa la yidhahdaayo waa ubadnimo iyo ku dhexlaan ciddii dhashayna waxay u kala baxayaan rag iyo dumaroo raggii markaa dee umuway ku dhaxlayaan aabbanimo iyo jadkiiyo juduuda la odhanayo awownimo ku dhaxlay iyo hooyadii iyo ayeydii iyo xaggaa markaa iyaguna umuumada ama hooyanimo ku dhaxlaya kuwaasina waa cidii isaga dhashay cidii la dhalatay ama usuushiisa la dhalatayna waa laba qayboodoo waa walaalihii iyo adeeradii iyo waxay dhaleen walaalihii iyo waxay dhaleen iyo adeeradii iyo wixii ay dhaleen kuwa markaa walaalaha iyo adeerada iyo wixii ay dhalaan xawaashi baa la yidhaahda kuwan meydku dhalayna furuuc baa la yidhaa kuwuu ka soo jeedana usuul baa la yidhaa haddaba furuucdiiyo usuushu horta iyagu isma xijaabaan furuucdu usuul ma xijaabto faraca meydku asalkiisa ma xijaabaan marka xajbuxirmaanka laga hadlayo asalkuna faraca ma xijaabo labadaas way kala badbaadeen labadubana xawaashida way xijaabaan hadday rag yihiin usuusha iyo furuucduba hadday rag yihiin xawaashida dhaxalka way ka saaraan keliya waxa la soo reebi awowgii oo isagu walaalihii liab iyo walaalihii ashiqada ahaa culamadu ku muransan yihiinoo madhabkuna uu yahay inay isla dhaxlayaana aanu eryeyn awowga ayaad u soo reebi walaalihii ashiqada ahaa iyo iyo walaalihii xagga aabbo labadaa ah ayaa awowga wax la qaybsan kara oo aanu eryeyn laakiin aabbuhu xawaashiyoo dhan wuu erye adeera iyo ilmaadeera iyo walaala iyo wixii ay dhaleenba awowguna adeera wuu eryi iyo wixii ay dhaleenba wixii ay walaaluhu dhaleenna wuu eryi laakiin waxaa keliya oo aanu eryi karin oo la qaybsanaya waxaa kaluu eryayaa dee walaalaha kuwii xagga hooyo iyagana wuu eryayaa laakiin walaalihii xag aabo ama walaalihii ag aabbiya xag hooyo ee ashaqada ahaa labadaas ayuun baanu eryi karinoo wax la qaybsanay halkaa qaacido fiican baad haysataayo furuucdii ragga ahaa xawaashi dhan meesha way ka saaraya furuucdii ragga ahaa usuushii ragga ahaana waa aabbe ama waa awowe aabba xawaashiyoo dhan wuu eryaya awoowana wixii aan akh shaqiiq wixii aan ashiqo iyo ikhwo liab ahayn isna wuu eryaya labada qolona wuu la qaybsadaa intaana soo ma furuucda laftoodii iyo usuushii haddana iyagu furuucduna furuucda way xijaabtaa usuushuna dee aabbuhu awowgii wuu xijaabaya ibniguna ibnulibnigii wuu xijaabayaa si iyaguna u kala sokeeyaan bay isu xijaabaan furuucdii ragga ahayd say u kala sokeeyaan iyo isu xijaabaan usuushiina iyana say u kala sokeeyan bay isu xijaabaan aabbuhu awowgii wuu eryayaa awowga sokana awowgii kasii shisheeyey wuu eryayaa iyaguna saasay isu xijaabaan raggii waad ka farxalatayba keliya waxaa kusoo hadhay xawaashidii iyagu siday isu xijaabaan hadii aan furuucdii ragga ahaa iyo usuushii ragga ahaa jirin xawaashidu iyagu ma isijaabaan ha way isxijaabayaan walaalaha iyo wixii ka farcamay jihadooda ukhuwaa la yidhahdo walaalnimay wax ku dhaxlaan iyag iyo kuwii agdhaleenba markaa cumuumo jihada la yidhahdo adeernimo ah iyo wixii adeer dhalo ukhuwadu way eridaan wixii walaal ah ama walaal dhalay adeer iyo adeer wixii uu dhalay iyaguna meesha way ka saaraan oo meel walaal joogo ama walaalka inankiisii uu joogo adeer iyo ilma adeer dhaxalkii waxba ku yeelan maaya haddana iyagii siday u kala dhow yihiin bay isu xijaabayaanoo walaalkii inankiisa wuu xijaabayaa akhu ibnulakh wuu xijaabi camkiina ibnulcam wuu xijaabi oo de isagaa ka dhow adeerkaa ka dhow ina adeerka adeerkii dhowaa adeerkii fogaa wuu xijaabaya kii aabbahaa la dhasha adeerkii aabbahaa la dhasha adeerkii awogaa la dhashay dee wuu xijaabaya iyo wuxuu dhalaba adeerkii aabbahaa la dhashay kuwii uu dhalayna adeerkii awoowo la dhashay iyo wixii uu dhalayba wuu xijaabaya oo aabaha walaalkii waa adeerkaagii dhowaa ciddii uu dhalaa waa in adeer dhow marka in adeerkaa aabba walaalkii dhalay adeerkii aabba adeerka u ahaayee awoowo la dhashay isagoo kaasi cam ah kana ibnulcam yahay ayuu haddana xijaabaya waayo waxaa la eegayaa camuudkii abtiriskaa sidaa loo qoraya abtirsintaadii baad qoraysaa ilaa murbadliya maradheere sidaa markaad u qorto iyaa deetana waxaad eegaysaa mid waliba halkuu kuugu yimid ki meel soka kugula kulma wixii ka dambeeyao dhan wuu eryaya ama adeer ha noqdo waxaa ka dambeeya ama in adeer ha noqday marka haddaad axmed maxamed cali jaamac tahay cali kuwii la dhashay wixii ay dhaleen jaamac kii kuwii la dhashay way eryaya dhaxalka way ka saarayaan iyadoo jaamac la dhashay uu adeerkaa yahay cali kii la dhashay wixii uu dhalayna uu in adeerkaa yahay haddana waxaa la eegayaa nasabka halkuu kugula kulmayo keebaa sokeeya kanaa sokeeyaa laleeyihi marka wuu eraya isaguna sidaa ayuu uxijaabay markaa waa sidaa saasay isu xijaabayaano walaaluhu saasay adeerka uxijaabeen iyo wixii walaaluhu dhalaanba ila walaalka halkuu kugula kulmaya markaad abtirsintii sidaa u qorto isla markiiba isagu aabbihiibuu soo gelayaa xataa walaalkaa kii uu dhalay halkuu kugula kulmaya dee awowga aabbaha aabbahabu toos kugula kulmaya saa daraaddeed adeerkaa u ijaabaya isagoo ibnulah oo isagu aan waalid ba ahay camkiina uu waalid yahay ayaa marka yani agga ixtiraamka la eego ayaa haddana dhaxalkii u ka saaray ibnu ibn اlakh waa kii walaalkaha awowga u ahaa iyo adeerkaa haddaad isu eegto agga abtirsiinta hadaad eego haddaad agga inta qofa uu maraya eegto dee ka fogo kani saddex buu soo maraya kana waa toosunbuu awowgaa u gelaya adeerkaa waaba toosunbu isagu ina cali u yahay kana waa maxamed cali ali halkaasu markaa deetana ka soo gelaya saddex iyo afar buu soo tirsanaya laakiin aabbahaabuu soo gelaya isagaa eryaya adeerka maxaa yeelay adeerkaa awowgu kugula kulmaya kan inaan ka walaalkaa u dhalayna aabbahaabuu kugula kulmaya markaa waa sidaas qaacidada ay ku dhisan tahay waa sida abtirsiintii ubaad saa u qoraysaayo xaggaa hoosumaad ka bilaabaysa inta kaa soke rag uu dhalayoo ku abtirsadaa ay joogaan odaygii ka dambeeyey loo gudbi maayo sidaa ayay markaa qaacidada xajmiga ee raggu ay tahay dumarkii hadday noqoto dumarkii dee iyaguna furuuc iyo usuul iyo xawaashiba wey leeyihi furuucdoodu usuushooda ma xijaabto oo bintadii hooyada xijaab inanti hooyada xijaabi mayso hooyaduna inanta xijaabi mayso sidoo kale xawaashidana ma xijaabaan dumarku gebigoodu sidoodaba furuucdoodu iyo usuushoodu iyaguna isma xijaabaan raggii la mid maaho xawaashidana ma xijaabaan laakiin waxaa la soo reebay baynu nidhi akhli umki iyo ukhtali umki walaalihii xagga hooyo iyo maxaa xijaabaya bintadii iyo bintulibnigii hablihii meydku dhalay iyo kuwii namadiisu dhaleen iyaa xijaabaya wanagii lahayn cid kale ma xijaabaan iyaguna isxijaabaan mooyaane iyaguna isma xijaabaane way isridaan baa la yidhaahdaayo waa ridid aan noocan xijaabid xaqiiqa ahaana ahayn wey oo bintadii bintulibniga ma xijaabto ee way la dhaxlaysaayo waynagii lahayn bintada marka nus la siiyo bintulibnigana maxaa la siinayey sudus baa la siinayey mabay xijaabeynba laakiin hadday binto laba binto noqdaan oy ulusayn qaataan bintulibnigii waa inantii ay eddada u ahaayeen kutubta qaarkood waad ku arki kartaan inay xijaabtay laakiin xaqiiqa ahaan waxba may xijaabina waxay dhaxashay weyde waxay dhaxasho iyay weydeeyey waxba lama xijaabin faralkiina waxba kama hadhinoo ulusayinkii waa la qaato halkaa furuuddii waxba uguma hadhin dee dad casabana may ahaynoo casabana keligeed ma noqoto deetana si ay wax u dhexeshay weeye haddii ay hesho cid ka dhigto ibnulibni meeshaa joogo rag xijaaboo ibni xijaabaana aanu jirin dee casabadaabay ku biiraysaa waxbay dhexlaysaa hadday banaadku xijaabayaan dee way xijaabi lahaayeenoo dhexalka mabay soo gasheen laakiin waa taa soo gelaysa marka banaadkii xaqiiq ahaan meesha kaaga soo baxaysa bintadii inaanay dee waxa weeye w xijaabtaaba uu yahay akh lium iyo ukhta lium cid kaleba binta ma xijaabto bintulibnigiina waa saasoo kale usuushii u kaalay hooyadu ayeeyooyinkii o dhan way xijaabaysa ayey la dhaxlaysaa ma jirto xawaashidii waxba uma dhimayso kuwii xawaashida ahaa xawaashida dumarkee wax dhaxashaa waa waa walaalo uun xawaashi kale ma jirto edana dhaxal male ina adeerna dhaxal male habaryara male wixii soo haray waa maxay u waa ukhto unoo saddexdii qaybood noqonaysa ukhto shaqiiqa ukhto liab iyo ukhto liob intaasunbaaba xawaashi dumara jirta ukhtadii lium waa laga nabadgalay weligeedba wax ma xijaabto iyo akh lium cidba ma xijaabaan iyagu iyagana intaa la sheegay baa xijaabta laakiin iyagu cid alla cid ay xijaabaan ma jirto walaalahan kalena ma taabtaan iyaga oo waxba isuma dhimaan akh shaqiiq akhli um waxba isma yeelaan akhli ab iyo akhli um waxba isma yeelaan laakiin akh shaqiiq akhli waxaan ujeedaa ukhto shaqiiqa ah iyo ukhto licab dee maaragtay walaalihii inkastoo halkaa waxba inoogu yar dhinaayo waynu sheegi doonaa ukhto shaqiiqa iyo ukhto licab waxay kala joogaan halkii akh shaqiiqa iyo iyo halkii akhli abka marka halkaa mid baynaan ishaarinoo kuwii isku darajo noqday xawaashidii ragga ahaa maalan ikhwada isla noqday ama adeerada isla noqday siday u kala xoog badan yihiin bay isu riixaan oo akhii shaqiiqa ahaa akhii liab dee kama dhowa labaduba aabbahay kugula kulmayaan isku meel bay ku kulmayaan laakiin way kala xoog weyn yihiin baa la yidhi o akhii shaqiiqa ahaabaa ka xoog weyn akhii liab saasuu u riixaya camkii shaqiiqa ahaa iyo camkii ab isku meel bay kuu joogaan laakiin iyana way kala awood badan yihiinoo awood iyo quwa iyaguna isku reebayaanoo camkii shaqiiqa ahaa ee aabba ay xag hooye xag ka walaala ahaayeen kii ab isaguna wuu riixay haddaba ukhtaynkii markaynu u nimaadno ukhto shaqiiqa iyo ukhto liab haddii ay sidoodaa yihiin oo dhaxalkii ukhtadan shaqiiqadu hadday faradkeedii qaadanayso ama laba ha noqoto ama mid ha noqote waxba uma dhinto ukhtada licab oo yani ma xijaabto ma xijaabto dhaxaalka o dhan kama saarto haddaanay iyadu waxay dhaxasho waayin oo goormay waayeysaa haddii ukhtadii shaqiiqadii ay laba iyo wax ka badan yihiin oy uluayn qaadanayaan tan waxaynu leenahay ukhtadan licab cid ku casabaysa meesha faral kuma hadhine faralkii waa dhammaadee cidku ku ma la hayaabaa la odhan haddii cid walaalkeed akhli ab iyo wax loo helo casabay isla noqonoo markaa baaqiga iyay ku biiri hadday cid casabayso weyd ay weydana waxay dhexashay weyday iyadoon cidina xijaabin kutubta qaar sidii tii hore o kale xijaab bay yidhahdaan halkaasi laakiin xaqiiqaan xajbi ma jire laakiin waxay dhexasho iyaan meeshaa jiri laakiin haddii ukhtada shaqiiqadii ay casabo noqoto laba goor bay casaba noqotaa haddii akh shaqiiqa ay la joogto akh shaqiiqa hadday la joogto halkana wuu inoogu sheegi doonaa sheekhuye casabay noqotaa marka iyadu waxba laga soo qaadi maayo dee walaalkeed baa xijaabaya akh liab iyo ukhta liabba hadii laakiin hadii xaaladda labaad ay noqoto xaaladda labaad waxa weeye markii ukhtadii shaqiiqadii ay wax la dhaxlayso hable meydku dhalay oo banaat ay jiraan uu meydku dhalay ama awow u yahay xaaladdaana ukhtadan shaqiiqadii casabay noqonaysaayo baaqigay sugaysa markaa ay casabada noqoto casaba maca alkhayr baa la yidhaahdaa oo waa banaadkaa ay la joogto xaaladdaa awooddii akhii shaqiiqa ahaabay qaadataa awooddii akhshaqiiqa iyay yeelataayo akhshaqiiqii wax allo wixii uu qaban jiray bay qabata deetana adeeradii o dhan xijaabta hadda markii hore waxba xijaabayna la soco rag may markii hore laakiin maadaama ay maanta casaba macalkhayr noqotay oo habla ay wax la dhaxlayso sidii walaalkeed bay u dhaqmaysaayo walaalkeed dadkii uu xijaabi jiray oo dhan iyay xijaabaysaa adeeradiibay xijaabaysa ilma adeeradiibay xijaabaysa walaalihii liab ee rag iyo dumar ba lahaa iyo iyagana xijaabaysa markaa ukhtadaa shaqiiqadiina saasay noqonaysa ukhtadii liab iyaduna waa saasoo kaleo hadday habla wax la dhaxlayso ukhto shaqiiqaa iyo akh shaqiiqi waxaasina aanay jirin iyona sidii walaalkeed bay u dhaqmiyo intay casaba macal khayr noqoto iyaad meeshii waxaad ka soo qaadi nin akh liab joogo akh liab hadduu joogo sidii aad yeeli lahayd ayuunbaad yeelayo adeeradii iyo ilma adeeradiiba meesha waad ka saar baaqigiina iyadaa iska qaadan xajbigii aduu markaa guud ahaan inahaa ayuu ku soo dhadhowaanaya wuxuu yidhi wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatihim walaalahood way casabeeyaan alibnu wabnu libni wاlakhu min alabi wاlummi wاlakhu min alabi wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatihim walaalahood gabdhihii la dhashay bay casabo ka dhigaan afar ragga ka midii walaalihii la dhashay bay asaba ka dhigaan alibnu inankii meydku walaashii maxay noqonaysaa inantii meydka weey saba ma inanka meydka yaa la walaala dee inantii meydka wuu casabaynaya wuxuu odhanaya xaggaa inagee baaqigaynu qaybsanaynaa markaa faral yeelan mayso wabnu libni inankii meydku awowga u ahaa isaguna yuu casabaynayaa walaashii ama ama in adeerti ilan inay walaashii tahayna way dhici kartaa inantan bintulibniga ah ee meydku awowga u yahay inay inadeertii tahayna way dhici kartaa oo laba inanoo meydku uu dhalay ay kala dhaleen de yaaba dhici karta ila meydku isaga awowbuu u yahay iyadana awow aabbuu u yahay labadoodaba mid walba awow aabbuu u yahay inay labadoodu isku aabba yihiin way dhici kartaa dee oo nin qurih wada dhalay inay laba walaali kala dhaleenna oo ilmaadeer way dhici kartaae bintulibnigii ama walaashii ha noqoto ama inadeertii ha noqote eh hadday isku derajo yihiin oo isku in meydka u tirsadaan wuu casabaynayaa isaguna oo casabo ayuu ka dhigaya waa hadii ay la darajo tahay ama ay ka saraysa iyaduyo isagana u baahatay haddaanay u baahan waxba casabayn maayo hadday sideeda dhaxal ku helaysa tii ka sarraysay yani maalan isagu waa ibnu ibni lmeyit ibnu ibni ibni lmeyit oo mayidku awow labaad buu u yahay iyaduna waa bintu ibni lmeyid oo meydku awowgii koobaad buu u yaho xaqiiq ahaan inaan keliyadu edo oo kale ayay u noqonaysa ama waaba edadii rumabade inay edadii ruma tahay baaba dhici karta oo walaalkeed uu dhalay inankan ibnigan ibnu ibni ibnilmeyidka kan ah waaba eddadii oo iyaduna waa bintu ibnilmeyit wuxuu casabaynayaabaa la yidhi hadday u baahato oo ay si kale dhaxal ku weydo lakin hadday dhaxalkeedii iska helayso oo maalan caruur kaleba aanay jirin labadoodan mooyaane de maanta nus bay markaa yeelanaysaa xoolihiiba nus bay qaadanaysaa marka iyadoo nusla inuu yidhaahdo xaggaynagee hadhowba inu lidakari misulxadilunseyn u qaybsanaynaay dee kama yeelayso nuskeeda iska qaadanaysaa maanta uma baahno laakiin haddii hablo ka sarreeya iyada ay jiraan oo uluaynkii qaatay oo bintayna xaaladaasay cidlo taagan tahay oo aanay wax alla waxay qaadato farala aanay meesha ku haynin markaa waxay sugaysaa uun cid gacan qabata de inankana eedada u tahay xoolii iska wada qaadan maayo eh uu gacan qabanayaayo way isla dhaxlayaan lidakari milu xadi lunsayayn bay isula dhaxlaya wabnulibni marka ibnulibnigii wuxuu isaguna uu casabaynayaa wuxuu casabaynayaa walaashii ama inadeertii ama eddadiioo u baahatay saddexdaa ayuu isaguna casabeeya wاlأkhu min alabi wاlأm walaalkii shaqiiqa ahaa isaguna wuxuu casabeeyaa ukhtadii shaqiiqada ahayd ukhtadii shaqiiqada ahayd oo walaashiya isaga tii la sinayda ayuu isaguna casabo ka dhiga oo arad ahlufaradkii ka saara wاlahu min alabi walaalkii xagga aabbo isna tii la midka ahayd ee ahayd alkht min alab walaashii xagga aabo iyaduna ahayd ayuu isaguna casabo ka dhigaayo uu yidhaahdaa baaqigaynu isla qaybsanayna kuwa aynu nidi walaalahood bay casabeeyaanoo dhami markay casabeeyaan baaqigay isla sugayaano dee markaa baaqigiibay waxay uqaybsan lidakari milu xadi lunhayeyn isagana laba qori baa la xisaabin iyadana hal qori baa la xisaabin baaqigii sidaasaa loogu qaybi wa arbacatun afar yariuuna waxbay dhaxlaan duuna akhawaatihim walaalahood laakiin waxba ma dhaxlaan wa hum waxa weeye alacmaamu adeeradii waxbay dhala waxbay dhaxlaan laakiin walaa gabdhihii ay walaalahaayeen oo aya ah eedooyinkii dhaxalka waxba kuma leh eedadii dhaxalka waxba kuma laha walaalkeed oo adeerkii yihiina dhaxalkii uu soo gelay wa banulacmaami ilma adeeradii meydku iyaguna dhaxalkii way soo gelayaan laakiin gabdhihii ay walaalaha ahaayeen oo aya ah banaatulcab gabdhihii ay meydka ilma ahaayeen dhaxalka iyaguna ma soo galaan wa akhi meydka walaalihii caruurtay dhaleen ee meydku u ahaa adeerka kuwii meydku adeerka u ahaa ee aabbayaashood uu walaal shaqiiqa la ahaa ama walaal xagga aabbo dee hadday rag yihiin dhaxalkii way soo geli haddayse dumar yihiin inantan adeerka loo yahay dhaxalka ma soo gasho laakiin inankii abeerka loo ahaa isagu dhaxalkii wuu soo gelay waab abcan markaa eeg marka meesha maaa meeshan kaaga soo baxay edadi edadaa adugu dhaxalkeeda waad soo geli kartaa laakiin iyadu dee dhaxalkaaga ma soo gelayso aduu dhaxalkeeda xaggeed ka soo gashay dee walaalkeed baa ku dhalayoo ibnulakh baa tahay haddaad nin tahay ibnulakh baa tahayoo walaalkeed baa ku dhalo ibnulakhnad adigu ka soo gelaysa iyadii laakiin kuma dhaxlayso marka idadaadaa dhaxle iyadu kuma dhaxasho wa casabaat اlmowla اlmuctiq ninkii sayidka ahaayee wax xoreeyey casabadiisii iyaguna walaalahood ma casabeeyaan ama maba dhalaanba de walaalo dhaalkaba ma soo galaano ninkan waa xoreeyey adoonkii uu xoreeyey dhaalkiisa waa kii soo gelayey haddii isagii la waayo oo isagii uu dhinto waxa soo gelaya casabadiisii casabadiisu waa ayo waa inankiisii waa aabbihii waa awowgii waa walaalkiisii shaqiiq ahaa waa walaalkiisii liab waa adeerkii waa inadeerkii waa kuwa haddaba iyagoo raga unbay soo galaan dumarkii la dhashay lama soo galaan meesha oo macasabeeyaan macasabeeyaan lidalik waxaa la yidhaahdaa laa yarisu bilwalaa'i ila almuctiq wa casabatuhu binnasab wa casabatuhu binnafs alcasabatu binnafsi kuwa la yidhaha alcasabatu binnafsi kuwa la yidhaa unbaa walaaga ku dhaxla marka laga yimaado muctiqii muctiqa markii isaga meesha laga waayo casaba biالnafsi oo ah alibn wabnu اlibni wاlabu wاljaddu wاlakhu الshaqiiq wاlakh liab wabnu اlakh الshaqiiq wabnu اlakh liab liab wاlcamu الshaqiiq wاlcam liab wabnu اlcami الshaqiiq wabnu اlcam liab waa laba iyo tobanka laba iyo tobankaa weeyaan alcasabة اmucasibuuna banfusihim kuwa iskood casabada u ah laba iyo tobankaasunbaa markaa muctiqa daba jooga dumarkii ay walaalaha a ahayn la dhashay ah shaqiiqu ukto shaqiiqadii ma wadanayo isagunbaa dhaxalka qaadanay ibnigii bintadii meydku muctiqu dhalay ma soo kaxaynayo isagunbaa dhaxalka qaadanayo wahaakada asabaat mwl muctiq markaa saasaa nooy faslu fi wasiya faraaidkiina halkaa haynoo joogo waxay markaa uga gudbaynaa hadda de weli haddaa meydkii iyo akaamtiisii baynu ku jirnaa maaratay maalkii m akaamtii kale maaha akaamtii agga m adduunka iyo maalka ahayde meydka ku tacalluqday iyuun baynu ku jirnaay imikana waa dardaarankii wixii meydku dardaarmay kaasi hadduu dhaxalkii ahaa wixii meydku dardaarmay iyo haddana laga hadlaya watajuusu waxaa bannaan alwasiyatu dardaaranka wuu bannaanya bal waaba mustaxabde waa mustaxab lakiin sheekhu tajuusu wuxuu u yidhi axkaam buu inoo sheegi doonaa oo way asaxaysaa uu leeyahay wasiyadu sideedaba waa u mustaxabo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xaq uma aha qof mumin muslim ah oo wax markaa wax ka dardaarma inuu laba habeen baryo isagoo aan dardaarankiisii qornayn waxaa layna doonayaa inaynu u diyaargarowno geerida qofku inuu isdhigta ayaa laga ilaalinaya kol hadii wax kuu yaalaan boos yar iyo jago yar waxay doontaba ha noqotee inaad dardaarankaaga iska qorato dhallinyar kasta ahaw ood halkaa iska dhigato waxay kuu tahay adiga laftaadii geerideedu ay ku xasuusinaysa oo inaad diyaargarowdo oonood isdhiganin bay aad uga qayb qaadanaysa marka inaad laba habeen iska seexato adigoo aan dardaarankaagai qornayni waa arin qalaba oo laga fiican yahay marka waa muhiim weeye qofku inuu dardaarmo oo uu markaa waxa weeyaan w hadduu wax ka tegayo uu wax kamida uu markaas dardaarmo haddaba waxaa la dardaarmayaa muxuu noqonayaa ayuu sheekhu halkan kaga warramaya watajuuzu way ansaxaysaa alwasiyatu dardaarankii bilmacluumi wax la og yahay la dardaarmay iyo walmajhuuli wax aan la ogeyn oo la garanay waxaa la og yahay waa maxay de inaad tiraahdo maalan boqol doollar ninkaa hebela siiyo waa wax cad gurigayga halkaa ku yaalo ninkaa hebela hala siiyo waqfi ha laga dhigo masaakiinta ha la siiyo masjid ha lagu dhiso waa war cad iyo majhuulkiio inaad tiraahdo wixii aan ka tegey saddex meeloodow meel waxaa ku bixiya saddex meeloodoo meeshii waa imisa dee garanayna imika intay tahay inooma cadda markaad dhimatuun baa la eegi wixii aad ka tagto markaasa saddex loo qaybinoo markaasay caddaan laakiin iminka in ay tahay waa jahaalaa ku jirta waxaa kaloo lamid ah war haddii aan dhinta ninkaa waxa la siiyo ninkaa hebela ah, waxa la siiyo wixii la siinaya waa imisa waxba maad cayimin de ansaxaysa haa way ansaxaysa oo maxaa la siin dadkii dhaxalka lahaa un ha siiya wixii iyagu ay isla gartaan un ha siiya laakiin waa inaan ninkaa la qadin lama qadin karo waa in wuxuun la siiyo watajuusu way ansixi alwasiyatu dardaarankii bilmacluumi wax cad oo uu magacaabo carabaabay uu caddeeyey qofku uu dardaarmo walmajhuuli iyo wax madmadow ku jiro aanu caddaynin inuu dardaarma labadu waa asix walmawjuudi wax hadda jira inuu dardaarmo walmacduumi iyo waxaan jirin inuu dardaarmo labadu waa ansix oo uu yidhaahdo maalan hadduu de wax jira de waa gurigayga halkaa ku yaalla ama waxa weeyaan xoolahayga halkaa yaalla qayb intaa leeg laga bixiyo kaasi wax jira wax aanu haynba hadda hadduu ataa dardaarmo isagoon xoolaba lahayn ayaa wuxuu qoray wixii aan ka dhinto ulukii saddex meeloodoo meeshi waxa lagu bixiyo wax alla wax maalu maanta hayaa markuu hadal kaa qorayo ma jirto ma ansaxaya dardaarankaas waa ansaxaya oo waa macduume laakiin waxani waa wasiya oo dee waxaa laga yaaba inay dib wax uga yimaadaane waa iska ansaxaya sidoo kale waxaa la mida ah inuu yidhaahdo ha shaydaa wixii ay dhasho waxaan u dardaarmay ninkaa hebela in la siiyo hadda waxba ma dhalin waxa wixii ay dhali doonto wahiya wasiyadu min athuluthi ulukay ka ansaxdaa saddex meeloodoo meel xoolaha ayuunbaa dardaaranka laga fuliyaa inta kale dadkan maarata dhaxal sugayaasha ayaa leh fain zaada hadduu intii ka badiyu in ka badan dardaarmo wuqifa waa la hakin calaa ijaazati اlwarafa siidaynta dhaxal sugayaasha ayaa loo hakiniyo haday iyagu sii daayaan markii uu dhinto kadib waa la fulin hadday sii dayn waayaanna waa la joojin hadday qaybi sii dayso qaybina ay ku dhegtana kuwii sii daayay intii kaga soo beegmaysay siyaadada ayaa la sii dayn intii kalena waa waa la burin walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu liwaariin qof dhaxlayaasha ku jira in wax loo dardaarmo oo la yidhahdo ninkaa hebela intaasaanu dardaarmay iyadoo uu ninkani dhexalmelayu dhexalkii wax ku leeyahay ilaa an in mooyaane yujiizaha ay u sii daayaan baaqil warasati dhexal sugayaasha intoodii kale inay u fasaxaan mooyaane markuu dhinto kadib ay fasaxaan mooyaane haddii kale oy iyagii markaa ku dhagaan lama fulinayo wey markaa laa wasiyata liwaari qofkii dhexalka wax ku lahaa dardaaran male haddii loo dardaarmo waa inay kuwii kale geerida kadib ay fasaxaan watasixu lwasiyatu dardaarankii wuxuu ka asaxaya haddaba yaa wax dardaarmi kara min kuli baaliqin caaqilin likuli mtlikuli mutamaliki eh, watasixu lwasiyatu dardaarankii wuxuu ka asaxayaa min kuli baaliqin qof kastoo qaangaara qofkii aan qaangaarhka ahayn hadduu dardaaran qoro waxba macno maaragtay ma ma yeelanayo taas si kastaba sheekh ha u ahaa dan faqiibaha fiqiga aada u yaqaano laakiin kol haddaan u qaangaar ahayn dardaarankiisi xoogaan buranaa ku jiro qiil wuu helayahay laakiin madhabku sida uu yahay waxa weeye inaan dardaarankiisaasi aan wax ka soo qaad aanu lahayn waa inuu baaliq yahay caaqil waa inuu yahay qof dee qaba waa inuu yahay oo garaadkiisi waalan yahay dardaarankiisu macno male likulli mutamalikin yaa loo dardaarmayaa waxaa loo dardaarmayaa cid kasta oo wax hanan karto wax yeelan karta gurigayga hebel siiya waa caadi laakiin qof cidaan waxba yeelan karin sida inuu yidhahdo gurigayga heblaayo wixii ay dhasho siiya heblaayo wixii ay dhasho waxay dhasho dib maarata waxaan hadda jirinba mar hadduu qof aan hadda jirini ma waxbuu waxba ma yeesho markaa dardaaranka u ansixi maayo ciddii hanti yeelan karta ayaa wax loo dardaarmi karaa wa fii sabiili llaahi tacaala waxaa kaloo ansaxaya inuu jidkii ilaahay wax u dardaarmo uu yidhaahdo waaa waxaan u dardaarmay fii sabiili baan ka dhigay markaa jihaadkaa lagu bixin wixii uu fii sabiililah yidhaahdo xagga jihaadka iyaa lagu bixinaya watasixu lwasiyatu ilaa man alwasiya ilaa haddii la yidhaahdo aliisana waa la yidhaahdaae waa inuu qofku dardaarmo qof uga mas-uul ahaanaya caruurtiisii iyo daymihii lagu lahaa iyo waxa weeye tasarufaadka cidda uga mas-uul noqonaysa ayaa alwasiyatu ilaa haddii ilaa ay ku gudbiyaan oo xarafka ay ku waxay u jeedaan waa inuu qofkani sii dardaarmo cid mas ka noqota tasarufaadkii isaga u baahnaan lahaa sida caruurtiisii yaryaraa in maaragta waxa weeyaan la maamulo iyagii iyo xoolahoodii iyo wixii lamidka ahaa wa tasixu alwasiyatu ilaa man waxa ansixi in loo sii dardaarmo qof oo mas laga dhigo ijtamacat fiihi ay ku kulantay khamsu khisaalin shan arrimood yaad mas-uul uga dhigi kartaa daymahaaga bixinteedii iyo waxyaalahan aad dardaarantay fulinteedii iyo sidoo kale ubadkaagii yaryaraa eh, maamulkoodii iyo sidoo kale xoolaho wixii ay adduun lahaayeen maamulidii loo maamulayey ciddaad mas-uul uga dhigayso waa in shan shardi laga helo alislaam islaamnimo waa in laga helo muslim yahay haddii carruurtaadu ay muslimiin yihiin walbuluuq waa in markaa qof qaangaara uu yahay qofkan aad mas-uulka ka dhigaysa qof aan qaangaar ba ahay caruurtaadii mas-uul uga dhigi mayse waalcaqlu waa inuu qof miyir qaban yahay waa inuu qof waalan ahayn waalxuriya waa inuu xor yahayo aanu addoon ahayn waalamaana inuu qof aamina yahay oo qof iyagii khiyaamaynaya aanu ahayn iyo iyaduna shardiya waxay kale ku sii daraan culammadu alkifaaya oo loogala jeedo nin hawshan ka soo bixi kara waa inuu yahay ilain waxaa jira nin shantanba laga helay laakiin haddana iska jilicsan oo aan waxa weeye caruurtii daryeelkii ay u baahnaayeen iyo wixii aan ka soo bixi karin marka waa inaanu sidaana qofusi jilicsan ahayn qof ka soo bixi kara hawshii oo wixii fulin kara waa inuu yahay marka intaa laga helo ayaad markaa eh, qofkaasaad mas-uul ka dhigi weliba waxa wanaagsan haddii hooyadood ay nooshahay marka dardaarankaa qor hooyadood aad u dardaaranto waayo iyadaa cid walba uga naxariis badan waa haddii aanu awowgin hadduu awowgu nool yahay awowgaa mas-uul noqonayaba de caruurta arimaheedii awowgiibaa ka noqonaya laakiin haddaan awowgii noolayn carruurta awowgood waxaad samaynaysaa hooyadood inaad usii dardaaranto haddaad qof kale u dardaarantana waa la fulinaya adii shuruuddii laga helay laakiin waxaa fiican inay hooyadood noqoto halkaa waxaa inoogu dhan rubucii mxuu ahaa mucaamalaadka intaa ku xigaana kitaabu nikaax buu noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacala haynagu anfaco koob iyo labaatan cashar baa kolley intaasi ay noqotay macnaheedu ay noqonayso toddoba usbuuc insha allahu taala intay noo hadhayn ama inahaasay noqon ama way ka yaraan laakiin de waxa weeyaan sabir iyo adkaysi iyuu cilmigu u baahan yahay iyo ku celcelis fara badan iyo wakti badan oo la geliyo ummaduna way u baahan tahay cilmigan adiga waad u baahan tahay islaamkuna way u baahan